kaanat mujaban yaabi an sugnaadi liamri lmu'mini lanka muminka amarshaya yaab an sugnaadi ina amrahu amra lmu'mini muminka amarshay kulahu kula lamri lahu lilmu'mini muminka khayrun khayryan haadi walaysa dalika kaasna mahaane liaxadin axad man sugnaan ila lilmu'mini lang muminga maahin may welay in asaabat hadii asiibto hu muminka saraa to farax siyaas hadii asiibto shakara lirabi rabi sheye in shukriye fakana shukru iyo khayra lahu lilmumin muminkin khayr badade wa wain asaaba hadi asiibahu muminki baraa dhibaati masiiba asiibtoona sabara sabare fakana sabru wa khayra lahu lilmumin cajaban lilmumin wa yani qala nabiy an abi yahya abi yahya mayl kuriyay magaashay suhayb suhayb binu sinan aromi suhayb romi saxaabigi leelahay radi allahu taala canhu qaala may kagolay suhayb qaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagolay cajaban acjabu liyaabe cajaban yaabo iyo liyaabe liamri lmu'mini lanka muminka amarshay liyaabe wa may walay ina amrahu amra lmu'min muminka amarshay kulahu kula lamri muminka amarshay dhamaantis lahu lilmumini muminka khayrunki khayr badan lain haadi arintis oo dhan khayr badan tilay wa walaysa dalika kaas oo yani madkuurkaase manhaane liaxadin aad mansugnaano aad oo arantis oo dhan kheer badanta oo mumin hayn mansugnaano walaysa dalika kaas ey kawn lmri kayrun kawn lmri amarka ahaanshidis kayran haadaa liaxadin manhaane walaysa dalika lmadkuur madkuur kas kaase man sugnaane liaxadin aad man sugnaan ila lilmumini mumin sugnaadi maahin in asaabad hadii asiibtoohu muminkii saraa too farax geliyaas hadii asiibto oo argu iska faraxa asiibo helo shakara shukriye rabi shain shukriye yani nicmadii oo ilaahay siiyey faraxsi taasa rabi shayin shukriye maxa giraayo nicmadaasa gire wa fakana huwa shukrigaasa khayran kaki khayr badan haade lahu lilmuminiin muminka ki khayr badan haade waay wain asaabad hadii asiibto muminka la raao soo dhibaaso oo dhibe hadii asiibtoona sabara huwa muminkii sabare fa fakana sabru sabarkia khayran lahu lilmumin muminkiin khayr badnaade rawa yani may wuriye adeska muslim nga wuri baabu sabri sabarkaas faididis iyo listusiya lisbaraay an anasin radi allahu taala anhu gaal anas may ka goole lama tagula nabiyu sala allahu alayhi wasalam ahay lama tagula nabiy nawag markii cuslaaday oo jiridii la cuslaadiye jacala may gudgalay tagasha ini daboolahu anabiy alkarbu kurbo daboolaas taasa gudgalay ay faqaalat fatimatu radi allahu taala canha ma ertay oo bint nabiy wa rasulka sala lahu alayh wasalam gabarti faadime meertay hay waa karba abawa waa karba abataa awkay kubidiso saas arti mana faqaala nabiy may kagolay laysa calaa abiki afaadimoy aaw ka korshay mahaane karbon korba mahaan bacda alyawmi maalantan tange bacdishe geeka bacdishe korbo kale aaw ka korshay mahaadas waay falama maata nabiy naho marki geeriyoodiya qaalat hiya faadima radialahu taala canha meertay ya abataa aabeheyo waabyaabe ajaaba huwa rab ahay awkay ajiibay raban ajiibi rabigaasoo dacaa huwa rabigan weeray hu abi awken weeri yaa abataa aabeheyo janat lfirdowsi janadii jiniyaalkan saraysay janilfirdows leeraaye mawaahu makaana dumin shay haati ya abataahu aabeheyo nanca ilaa jibriila jibriil intikeewa nanca an kabar geeriyaan o jibriil an kabar geeriyaan waay falama dufina huwa rasuulka marki la duugay oo aridi lakagediya iya gaala fatimatu radia allahu tacaala anha maertay adaabad anfusakum naftinga dhiib nagatay dadow naftinga dhiib nagatay an taxtu ini shibtan calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay korshe aturaaba araka shibtan ba naftin la dhiib nagatay rawaama yuriy xadiska albukaariyo imaam albukaariyo wariwa wacan anasin radia allahu tacaala canhu gaal anas may ka golay lama sagula nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka markii cuslaaday bilmarali jiridi lauslaadi oo jirid eedan goboti yajcala huwa nabaga may guda galay yatagasha ini daboola huwa nabiya daboolaw alkarbo korbo daboolaso guda gale yani korbo daboolaso eed manaa yani sakaraatulmoutka eedan ka dhibtooda rasuulka faqaalat markaasa faadimata ritis faatime radia allahu tacaala canha yalay markaas roogday ha rasuulka sala allahu alayhi wasalam awlaadis todobada haaye faadima lay kudamboys waktagaas yalay mawjuud hayti kalku markaasa meersahin waa karba aba abataah yani nudbis waaw nudbiyo isticmaal waa karba abataah awkay kurbidiiso saerti manaa awkay eedan kurboodi geeka saerti faqaala nabiyu na ka kagoole may ka kagoole laysa mahane calaa abiki awka korshay mahane karbun kurbo mahaan way bacd alyawmi maalantantange bacdishe maalantantange bacdishe awka korshay kurbo mahaan way falama maata nabiyo aw marki geeriyoodiya gaalas may kagoolay faatima ya abata aabaheyo ajaaba huwa abi aawkay ajiibe raban rabi ajiibi rabigaasoo dacaa huwa rabigan weeray hu abi aawkay n weeri yaa abataah aabaheyo ya abati okala ya abataah aabaheyo janatulfirdowsi jinadi janatulfirdows leeraay jinahooba tugdaasan taasay tugda leeraay janatulfirdowsan sarayt jinyaagan sarayt iyo mawaahum awa abi aawkay makaana dumin shay haatim ilaa awkay n hooyde ya abatahu abeheyo ilaa jibrila jibril intikewa lanca an kabar geeriyaan hu jibril an kabar geeriyaadaan yani rasuulka dhimiryaraan e kabar geeridan sheegan wa yani kabar geeriyaadka may leray annacyo min annacyi yalakusheena wahuwa alikbaaru bilmawti hibilow dhimidi lisaraana sheegaw kalkun jibriilki mucalimka ahaay yan kabar geeriyaayan wa falama dufina huwa rasuulka marki la doogay sala allahu alayhi wasalam ya gaala fatimatu fatima may kagoolay radi allahu tacaala canha hadaabat anfusakum nasin adiib nagate an taxtu ini farjidan cala rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay korshe turaab arka farjidan niya naftin diib nagate arti mana naftin ba ogolaatay ini rasul korshay fiidiyaasan arka kadinang naftin sin diib nagate saratrawama yuray adilka albukaariy sabr lew baabu sabri lew oo la sabro nimbaanyi yani waa karba abahu i yani waa kay aawka yani lahay masalam la sabro yani taas dhiban lahay hadalkan oo kalse dhiban lahay rawa maybud lakin amaankeda mal ogol lanki kadahayo lanki sadahayo lanki kada mala ogol ba nudbadaas taase mal ogol lakin hadda fatima radialahu taala canha yani rasuulka n gobatay shida doron gobatay sakaraatmot ina yani wa ka ehay saas wahareed kiya yeene argahaysa reed markaasa yani lata awkay kurbidiiso saason lata ma in ma e borordig iyonayo xusno tirinyi yo nglajeedum e yani tirinyi onayo xugunka ilaahay raalahaashidiis yo on karaalahaynamanglajeedum ana ay anigunka lankaraalho ogolo ladhimado ugo saasa haytay faadima radialahu taala anha sawaamay wuriy adiska buaari wa an abi zaydin abi zayd may lakuriyay usamata ah. bni zayd bin xarisata eh. usama binu zayd magaashay laa abi zayd kunidisua usamata ah usamagaaso ibni zaydin zayd arishe zaydkaaso ibnu xarisa mawla rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeki huroyin hawshe rasuulka hureeyay usama waxibihi xibi rasuuli rasuulka kiidisba jeelaynahay وabni aki xibi ib nabi naba kidisi jeri oo zede harishaynahay radi alahu taala anha canhuma qaala may kagolay yani usaamihaysane arsalat bint nabiy sala lahu alayه wasalam rasuulka gabartisa dirtay ilaa yani waa kayadada dirsati maylata ina bni onoge lad uxtudira wal anhaadira onoge la anhaadiri hadarahu lmawt wa imooda arike anhaadiri e inkoy ausaletmana arike mood anhaadiray fashhad anta ad haadir naa ninkoy aw salatafarsal nabiy nabo dere yubri al akriya asalam salam akriya a gol nabiy nabo kagola ina lilahi ilahi ale ma walaagiyalay akadahu alagaado walahu walilahi ilahi ale ma walay acdaahu a ilahay siiyalay yani wa kay saas waay wakulu shayin shay kastana cindahu cind allahi ilah agdis biajalin ajali en haadi ajalkaasoo musaman mucayanin la cayinay fal tasbir hiya intiday aditay sabartoy waltactasib hiya yahi ajar hubsatoy faartalad hadana dirti ilah ila nabiy an dirtay rasuul an dirti tuqsimuha dhaardaas alay al nabiy la yatiyana seeday oo seeday haayen seeday dhaardaas faqaama nabiy nabo yagumi wamacahu maca nabiy nabo maca shayn sacd bna cubaadata iyo wamucaad bnu jabal waubay bnu kacbin wazayd bnu haabitin warijaalu maca shayin rijaal radi allahu taala canhu farufica ila rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ila rasuulsntiklan korweli asabiy sabiya lan korweli faaqacda nabiy nabo fedheesiye huwa sabiya fedheesiti xijri xijri nabiy nabad libertisa kafadheesi wanafsu nafsu sabiyi unug yaray naftiisna haal tagacgaco tal daribo isdawaan yani sakaraad qaraqaraglata faqaalad may shibameena caynaahu cayna nabi naba lamidisin doodiya shibamen ilangali shibamen oy waay rasuul faqaala sacdun sacad may kagoolay ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo ma hada lbukaaw hoytuntun tag may haysiyo hoytun heeba jertiba boorkun may faqaala nabiyuna may kagoolay hadihi tan raxmatun naxariis waay tacala llahu tacaala ilahay weleyha raxmad fii quluubi cibaadi cibaadillahi alla adoomin shay galbiyaalkooda dhahdiyo weeli wa في riwaayatin fii quluubi man of yani galbiyaal shay weeli shaaa ilahay doonay min cibaadi cibaadillahi ilahay adoomin shay kumide wa inama inkalmaana yarxamu llahu ilahay may naxariisay min cibaadi cibaadillah alla adoomin shay haal kumide may naxariisay arruxamaa ang naxariista badan ang naxariisay mutafaqun caleyh wa macnaa tagacdaw ay tatxaraku hiya nafti dhagdhagaagaso wata darigu hiya nafti soandhaasla an abi zaydin abi zayd mayl kuriyay magaashay usamat ibni zayd bin xarisa mawla rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheeki hurooyo nahay aw shee rasuulka hurooyo aw shee doom hada jaray usamat ibni zayd waib rasul waxibihi xibi rasuuli rasuulka jeelshay jecelshay nahay ey wa maxbubihi wa maxbubi rasuuli rasuulka kiidis la jeelihay wabni xibihi wabni maxbubi maxbubi rasul rasuulka kiidis la jeeliy oo zeed eh zayd kasoy unog shaynahay radia allahu tacaala canhuma usama i awshay zayd bin xarisa mawla nabi alakaraalaada lamadi obo qaala usamatu usama may ka gooley arsalat bint nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka gabartisi haddirti zaynabi lagmara ee gabartiyeede ina bni may hadirta ina bni onogey yani waa kay hinkad tudira huwa ina bni onogey kaduxtudira wala xaadiri yani kaduxtudira huwa ibnagaas alan xaadiri ay xadarah lmawt waay wa fi xaalati nasci ruux iya kasugny ruux siigo kasugunya walan xaadir oo sakaraad arikaykan yani fashada xaadir anta ya abi awkayo naawna ninko yerti mana awkayo marku ninko arikay sakaraade faarsala anabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay diri rasuulan rasuul iya diri yukriyu rasuulka hal akriyaw asalaama salaam akriyaw calayha iya korshe salaamka akriyaw arikay inka salaam laimana wayaqul nabiy nabo kagolaw farmenti wa ina lilahi ilahi ale ma walaagiyaley akadahu ala gaadodiyaley walahu walilahi ilahi ale ma walaagiyaley acdaahu ilaahay si wali iskootu kasin ilahay isu isku lahay wali hata koo ilahay isu isku leh wakulu shayin shay kastana cindahu ind allah ilah agdis biajalin ajalyan haadi ajalkaas oo musaman lamaga dhaway mucayanin lamaga dhawi ataaso kolka arikaas hadii oo ajaliskoytib behe isku dhaaf aritay sabartoy faltas faltasbir faltasbir hiya yani waa kay bintidahi sabartoy waltaxtasib hiya bintadi ajarowsatooy safar minkadiri waay mar lamaad hadina rasuulka anagdi faarsalad hiya bintadi adirta ilah ila nabiy anderte tookadan tugsimu haal dhaardaas aleyh ala nabiy wallahi kadhaarday awka inkoelata kofkana obkin dhaardo o yani wa kay waibraarulkasami badhaan lahayti hadis kale may hay lanka kin dhaarad ini lambaara falo wallahi walaan in welas wallahi walaan oo badan ama oo kale iyo inkoyta igo koobkado dhaarad walan seede dhaartasalan furiya waibraarulkasami sa todobadi walaa rasuulka dalamara kumideyn yani lanka jirin la dooqdaa dhaarta lanka dhaar dhaartisan fuliya ya kumidasa kalku dhaarasay wallahi awkainkoa elsimana faarsalad hiya ibnadi dirta ilayr anabiy an dirti tugsimuha al dhaaradaas aleyh yani wa kay aleyh alanabi nabo korshay ka dhaaradaas la yatiyana huwa rasuulku seeday oo seeday a bintadan seeday ka dhaaradaas wallahi awkainkoa elta bes faqaama nabiy nabo dhaarti an fuliya ay faqaama nabiy nabo ya kumid wamacahu maca nabiy nabo macashayna sacd bn cubaadaa sacd bn cubaad ljar sayd lkadraji wa ansaar hay oti kadrajan gibsamaayana lamadi gabil ansaarta ahayn gabilka kumida lanki madaxshasiisi ahay wa mucaad bnu jabalin agumi faqiyo hadi lumma asaabta dadkin kuwiinayo wa ubay bnu kacb mucalimki ubay binu kacb lerayu gaari quraanka xafidkahay yagumi wa zayd bnu saabit katib lwaxyusun zayd lfaral inalankasaa yagume wa rijaalun agume radialahu taala canhu alla kara alaada rijaal badan ya rasuulka labahen waay farufica dihoobliseedi farufica wal korweeli ilaa rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulshantika lan korweeli asabiyo unug yarahay sakaraadka lan korweeli fakacada huwa rasuulka fadheesiy huwa asabiya fi xijrihi xijri nabi nabalibirtisa ka fadheesi sidii caadidis aisha ulaadiyar yar walinsheena libirta ka fadheesi jaray kolku meeliya ka fadheesi wa nafsuhu nafsu sabi sabigi naftisna haal tagacgacu yani waa kay taldaribu iskawaandhawaas hiya nafta naftiya iskawaandhawaas qaraqaraqlata mana waaba ru ruu babalroogo ruu kubaay yani tatagacdaco yani wanafsu nafsu sabin haal tagacdacu isdhawaan dhawa saldaribo watataxaraku waha fafalad mayshirimena caynaahu onogi oo sakaraade rasulka marki aragya lamadi lamadiis indhood iya shibamen fafalad mayshirimena caynaahu cayna nabi laba lamadiis indhood iya shibamen waa ilangahaladeeda yani oy faahe onogi naari saldaraadeel oy faqaala sacdon sacad may ka goolay sacd in cibaada sameere ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo ma hada lbuka oytantantagmay hayti ee ay looynayba lalahay oytantamey faqaala nabiy nawl may kagolay sala allahu alayhi wasalam tan me oytanta ladiida wali haadihi tan oo oytantan tan e eh, raxmatun atharu raxmati naxariis raad kew mana naxariisa dirensiyaas raadn atatusiyaas atharu raxmatin wa raxmatun atharu raxmatin naxariis raad oo kofkunti naxariiska jartiya tusiyaas raadn raxmadaasoo jacala allahu taala ilahi welay ha aramata fi gulubi cibaadi cibaad illahi alla odoomin shay galbiyaalsho dhaxdiyo weeliyo wa fi riwaayatin fi gulubi man qof guluubtisn ilahay dha weeliyo shaa huwa ilahay doonay min cibaadi cibaad illahi la odoomin shay kumide lanka ilahay la doonaya galbi shay lageliya eritan naxariiso naxariisraateo wa inama inkalmahanesadiyabana yarxam llahu taala ilahay may naxariise min cibaadi cibaad illahi la odoomin shay halkumidayin arruxamaa ang nacriiso badan hanasang naxariise wa متafق عalyh hadidkana متafق وamacnaa tagacdac macnaheedi ey tataxaraku hiya yani nafti dhagdhagaagas وatadarib hiya nafsah unugi sabagahay nafkis dhagdhagaagas waay islaan dhawaaso dhagdhagaagaas وaan kolku sabrki la baabu sabri kadhax jarnay baabu sabri an yani faltastabir taas rasulka la faltasbir elitay sabrta hiya yani waltaxtasib ajar hubsatooy laa yumila baabkuwaafoge an suhaybin suhayb rumi lay radi alahu taala canh ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaal rasuulka may kagoolay kana maliku boqorko may aaday maligaas oo fi man fi jumlati man dul jumladi o kadhaa sugnaadi kana huwa man kaade gablaku martinhaad yani yema haadi kana malikun ahaadi kana malikun maligo wamay haaday fi man duul dhahdi oo kasugnaadi kana huwa man kaade gablaku martinhaadi wa kana lahu lilmaliki maligaas mayn sugnaaday saaxirun ko saaxirrow eho wal sicraw yan sugnaadi falama kabira lmaliku maligi marki ma falama kabira saaxiru saaxirki marki de winadi iya gaala saaxiru lilmaliki mengara ini an kad kabirtu winadi fabacda dir ilay anantike gulaama unugahaindir ucalimu ana barahu gulaamka asixra cilma sixri sixr cilmishi ana baraha fabacasa almaliku maliki diri ilay ila saaxiri an diray gulaama unuga kuriko dhalinyar diri yucalimu haal saaxirki baraw huwa algulaam ana asixra baraw wakana fi dariigi dariigi lgulaami unuga wasigis dhahdiya wahaadi idaa waktigis salaka huwa yani una kusige tabaw wadig isdahdiya may haday raahib lanku caabide hoosof nasaarereeye meelo roogi fakacada algulaamu gulaamkan fadheeda ila ila raahib raahibkaas caabidkas ko ibaado islaan fadheeday wasamica huwa gulaamka dhugunsaday kalaamah kalaam raahib raahibkaas hadalshe dhugunsaday faacjaba faacjaba kalaamaho faacjaba may cajaayib geliyey faacjaba yani kalaamaho kalaamshe cajaayib geliyey hu gulaamki cajaayib geli yani faacjaba kalaamaho kalaam raahib raahibki kalaamki ajaayib geliyay o gulaamki ajaayib geli wakana ida ataa wakana algulaam gulaamka may haaday ida ata algulaam gulaamka saacida dinseeda mara ini maraw biraahib raahibkaas jidke maraw magacada fadheedo ilayla raahib faida ata gulaam gulaamka dinseedo asaaxira ki saaxid loo kaayinseeda yani wa kay ay laraba garaacay saaxirki hu e gulaamkia garaaci mayn koy way tehdayti basali fashaka o waaday sheegaday fashaka algulaam gulaamki sheegaday dalika larba tumaw kaas kaasa ila raahibi kan hodunteedante hadaaytaira i tumaysa weleer lataladi raahibke lataladi faqaala raahibu raahibkim eray idaa khashita adi obsadaas asaaxira saacirka ka obsadaas faqul dhe lahu yani fah yani waa kay saas waay faqul lahu lisaaxiri maingaraase xabasanii ahli helka ha idaahiyen dheh wa idaa khashita adi obsadaas oo ahlaka helka ka obsadaason faqul lahum faqul lahum lilahli maingaraase xabasani saaxiru xabasani may xabisee saaxiru leh yani saas wel dhatan fursad meel kuhel reed fa baynama wabta huwa gulaamki calaa dalika taradudi nagnagadaw kaas kusuginya markoona saaxirki markoona raahibki saas nagnagadaw id hortagaasa ataa mara ataa mara huwa raahibkii may gulaamki may maray calaa daabatin daaba korshee maray daabadaasoo cadiimatin wi daabadaasoo qad xabasat innaasa dadka xabistay faqaala may kagool alyawma acdamu saaxir faqal algulaam gulaamki kalku imtixaanka galay meera alyawma maalintan tange aclamu anaan ogaade asaaxiru miya aflalu fal badan am iraahibu miya aflalu fal badan kegsal ogaade mana raahibkan iyo saaxirkan lanki qiime leh fadlile hoolhadisu koro shal ogaade fa faakada qaaday in faakada algulaamu qaaday xajaran shiito qaaday faqaala algulaamu meeray allahuma ya allahu alehyo in kana amru raahibi raahibkan kan ee marsi hadii axaba lijeelan badnyi ilayka ilahdantikeelkinjelan badayi min amri saaxiri saaxirkin amarselkin kujelan badayi faktul ilahu dil hadihi tan dil yadaabata e hataa yamliya naasu dadkii tabenaha bes farama algulaamu gemiha yani waa kayma gemeyha alxajara shiitiya gemi fakatara dilayha daabidya dibay wamala naasu dadkima taben faataahuwa gulaamki seediya raahibaan seedi faakbara algulaamu kabre uraahibki an kabri raahib imtixaanka sameey waa nadi imtixaanka kubarmoogsay adi lanfayl eweri mana faqaala raahib raahibki may kagoray lah lilgulaamay ngaray hey bunaya ya bunaya wilirowkeo anta alyoma maalintantan afdalki fal badano minian o fal badan yes kad balaga deeray min amrika marka ma walwin ya deri ara ana ararga wa inaka ada satubtala antaad walka jarabo doona walka imtixaano doon fa in ibtulita adi laka jarabo laka imtixaano falaa tadullah anta intusiidoy calayana korke kanga inkasa lahaaye ingartoy wa kana algulaam gulaamka may haday maki dem yubri ini fa yani roysiya ahaadi al akmaha kan hindhalaan la aburi walabrasa kanoo barasida galantiisada mariyaay faaisaday wayudaawiyi huwa khulaamka daawayaaye annaasa dadka daawayaay min saa'iri adduyaay daawiyaalo dhamaantiyo min saa'iri adduwaay yani waa kay cuduryaalo dhamaantiyo daain adduwa cuduryaalo dhamaantiyo dadka ku daawayaay yani waa kay saas wa hahe fa samica jaliisun lanko lafadheeday lilmaliki boobka lafadheeday iyo dheegi kahay ahay jaliiskaas oo kana aljaliis haday ka dacam yakindol haadi faata aljaliis seeday hara gulaama an seedi bihadaaya hay musaaxiban haal lasaaxibsinyena seedi bihadaayaha diyaalo lasaaxibsinyi hadaayaadkaas oo katiiratin fara badan faqaala may ka golay ma yani faqaala faqaala faqaala aljaliis mer ma aladigi ha hunaa meelintan haadi laka adilelan yaho qulaankian lajeed ajmaca haal i dhamaan intun wariyaal dhon adi isku leh in anta laakin in shafayta shardihidd in shafayta di ad caafido antaas shafayta caafido nian yaafido untug maalelila wa faqaala may kagola yani faqaala ula faqaala algulaamu mer ini ana laa ashfi ana ana madaawayaa axadan ahad ana daawaya majar inama inkalmahane yashfi llahu tacaala ilahiya walcaafiye feda may welasanin shardikinire fain aminta fa in aamanta hadi ad rumayto bilahi tacaala ilahay ad rumay dacawtu tuge allaha kin tuge fashafaaka lahu ilahina kaafiya faamana gulaamki lamba hindhoole indhoolkinfiga ilahi rumaylar faamana yani wa ka jaliiski rumay bilahi ilahi rumay tacaala bilahi tacaala ilahi rumaay fashafa lahu taala ilahina caafiyay hu jaliiski caafiya indhooshianseedine faasal jaliisu jaliiski seedi almalikan seedi fajalasa ljaliisu fadheeda ilayhi almalik kama sidi kaana aljaliisu aaday yajlis huwa jaliiska kay fadheeda ilayhi ilalmalik infadheeday yabaliseedi indhooshay law faqaala almaliku maligi may kagoolay law lil yani wa kay jaliisi jaliiskingaraya man ay raddahu amanka radiyay aleyka korka basaraga aragaya king radiyo in doolo bahayta e indoo king nagi qaala jaliisu may kagolay rabbi rabiga ingnagi yeli mana rabiga indoo ingnagi qaala almaliku maeraya awalaka rabun gayri maad rabi rabi anan hayne jee gabtew awalaka kin sugnaaday rabunga kin sugnaaday rabigaas oo gayri ana geerka e maligiasaasle yaabua may rabi kale weldhita inta rabi kal kuhaliyeri qaala may kagolay jaliiski rabbi ana rabigay kowdhe warabuka ad rabiga allahu tacaala ani adib ilahi na alga ilahi rabigaan eh bes kolkan milanki diin lan sharacay diin hadhaadiya ogaadi isla markiiba cadaabowlay kolkan faakada huwa maligi goboday huwa aljalisa gobodi falam yazal huwa malagi mazulno yucadib huwa malagi yani cadaaba huwa aljalisa cadaaba ay kinkasaw lahaay diintiyeeda kin sheegi lay hataa dalla jalisu jaliiska inti kutusiyo ala lgulaami onogi kutusi fajiia bilgulaami onogi inkasaw lahaayo imtixaankiya koy kolka fajiya bi fajiya bilgulaami odoonki onogyalalakoy faqaala almaliku maligi may ngaray lah lilgulaam may ngaray ay bunaya ya bunaya wil yarow kayo ana sixir layba kindiray arinta dinkaran isbedelay maasel kad balaga deeray yani min sixrika laylay sirtilin mare min sixrika sixirka heshe deeray ma walya deeray tufriu anta ada roysiyayso alakmaki hindalaanta lahay ada roysiyaaso faysiyaaso walabrasa kano barasige baraska gaba faysiyaaso watafcalu falaaso kada watafcalu falaaso kada falaas ya sixirka deerayo sixirka maila maraayo faqaala lgulaamu gulaamki mer ini ana laa ashfi ana ana madaawayaw axadan madaawayaw inama in kalmahana yashfi llahu tacaala ilahiy wal daawayaw faakada lmaliku maligi gobday gulaamkia gobdi falam yazal huwa maligi mazuln yucadibu cadaaba huwa algulaamu cadaabahu xata dala lgulaamu gulaamki inti kutusiyo cala araahibi raahibki korshay kutusi fajiia maylalakooy biraahibi raahibki alalakooy faqiila lah intusiday holaka ahay laka imtixaanoob intu sido jiri lahayo ofki fakiila lah liraahibi maylingara irji can diinika diinta kunagoy faaba raahib raahibki diidi diintay dhimishilay kudoordeer diintay makubaaw fadacaa huwa maligi weeray bilminshaari minshaar yaan weeri yani fawuli alminshaaru minshaarka ladijiyay fi mafrigi rasihi yani madishay salbatidisa ladiji fawuli alminshaaru minshaarka ladijiyay fi mafrigi rasi rasi yani waa kay raahib raahibki madishay madagaas shalbatidis yaminsaasi la deji fashaa dhambaray fashaa yani wa kay fashaa lmaliku maliki dhambaray ra'sahu ra'sa raahibi raahibki malishe dhambaray hataa wagaca ilaa an kudhiyaano shidaahu lama isdin kudhiyan hataa wagaca ilaa kudhiyan shidaahu shidaahu shida lmaliki maya raahibi raahibki lamadis farur kudhiyaano lam farur nabad uma jiya maylilakooyay biljaliisi jaliisi lmaliki uma jiya walakooy bijaliisi lmaliki malinkiski lafadadalakooy fakiila lah liljalisi maylingara irji an dinika diinka kunagoy fa abal fa didisun faudica alminshaar minshaar kala dijiyey fi mafrigi rasi rasil jalisi jaliski madishay madagaas salbatidis ya minshaar kala kadiji wa fashaka dhan baray fashaka almaliku maliki dhan baray hu jaliskiya hu minshaarkiya ka dhan baray bi biljalisi ama fashaka dhan baray hu arasa dhan baray bi bilmanshaari minshaarkiya ka dhan baray xataa wadaca ilaa kudhiyo shigaaho sigal yani wa kay jalis jaliski lama isfarur ndiyano lama farur kunagal uma jiya bilgulaami onogi onogialalakoy fakiila law lilgulaam aylingaray irjic nagoy can diinika diinka kunagoy faabaa diidi wa diinka kunago er faabaa diidi fadafaca dhiibey yani wa kay ilaa nafarin min asxaabihi wa faabaa yani fakiila lahum aylingar irjic nagoy can diinika diinka kunagoy faabaa jaliski yani faaba lgulaamu gulaamki soono diidi fadafaca almaliku maligi dhiibey gulaamki ilaa nafarin aan dhiibi nafarko min asxaabi asaabi maliki malik asaabti saciidin shay kumiden dhiibi faqal faqaala maliku mere idhabu litaba bi bilgulaami litaba ila jabali kada wakada buur hibilay hibilay intikeen litaba fascaduu lakora bi bilgulaami aljabala buurta lakora faidaa balagtum hadii sindeertaan dirwata dirwata aljabali jabalka suge foodis hadii deertaan fain rajaca huwa rajulka hadii gulaamki hadii nagdo can diini diin lgulaami gulaamkaas diinshashe ku nagdo fadaka falam ruwaalicun kawi kala bax markaas dood dhaafa wailaa fadraxu tuura u gulaamka tuura buurtuku tuuraw fadahabu lutawan bi bilgulaami fasacid lkulan bi bilgulaam aljawala buurtiya lafulan faqal faqala faqaala lgulaam gulaamka ilaahay toogi kolka saasoo kurba kilagudboonad ilaahay langnagan galay yani wa kay faqaala lgulaamu gulaamki may kagolay laa malja walaa manja ila ilayhi waaha laa manja fakusho mahaan walaa malja hay magangal mahaan ila ilah ilah faqaala may kagolay allahuma akfinihim arinogi faqal lgulaam mer allahuma ya allah aleo akfi kaafi ni an oo kaafi him nimankan hanga asaabtan oo kaafi bima walaagi oo ka kaafi shitaad fadaas ilah yani awooda kamil waha wali fadaas o oo kaafi korta han oo kaafi oo reeber farajafa aljabalu jabalkia jiljilidi bihim bilasxaabi asxaabti oo lanki maliki asaabti sayan jiljilidi duurtiya jiljilitay fasakadu yoogi hoobaden usulmadin bikudrat illahi tacaala wajawa gulaamki koy yamshi socda ila lmaliki baorkin sooda koy faqaala maliku maligi may kagoolay lah lilgulaami maengara ma facala asaabuka asaabta may farengar may kadhi asaabti waana dadka kiila diri faqaala lgulaamu gulaamki meeray kafa may kaafiyeyni an oo kaafiyey hum asxaabta allahu tacaala ilahiya oo kafilnaaday ilahiya oo reebi waay isla marki fa yani wa kaysa fadafaca dhiibay haddana fadafaca lmaliku maligi dhiibay wa kay mathalan gulaamki gulaamki an dhiibay ilaa nafarin oo min asxaabihi asxaabi maliki malika saabtisi an dhiibi faqaala lmaliku maligi may kagora idhabuu bi bilgulaam lataba faacmiluuhum baarahu gulaamkum baara fi karkurin doonkum baara wa fi safinatin lay wa karkuro doon yara langlajeeda fi karkurin doonto yar yani kun baara watawasado la dhaxaysada bi bilgulaami albahra badada tiya la deera badada tiya anti deerasan wedaale fain rajaca adi nagdo can diinihi fain rajaca algulaam can diini diin algulaamku nagdoa fadaka falamruale kawi kala bax markaasi lifadaay dadka ka jare bulshada la jare untaabtena sunaga wailaa adi diinti sunagdoa fagdifu turahu gulaamka tura fadahabu latabeena yani bi bilgulaami wa fadahabun asaabti onay maliki asaabti selataban bi bilgulaam faqaala almali faqaala algulaam gulaamki basilati hoob laseedi mere allahuma akfinihim bima shita sel allahuma ya allah alaheyow akfi an oo kaafi him yani waa kay asaabtan nimankan hang ciidankan oo kaafi bima shita oli fadaas fankafaad may godoontay bihim yani waa kay bil asaabi asaabti iyo gulaamkiba asafinatu doontiya lagodoonti o dhay may leraay qargooro yalaa hadina safin fasir wa qargoorada fasafin lelkajeed faqarigu maashodeno yani biyoogya reheng biyoogya yani badiya dhantay biyoogya reheng usuna bedbaadi wajaa huwa gulaamki koy yamshi hariki socda ila lmaliki malikin socda wa koy faqaala lmaliku maligi may kagolay lahu lilgulaam ma facala asxaabuka asaabtita may fareng aawa dadki kilijari faqaala algulaamu meri kafaaniya allahu tacaala kafa may kaafiyeynian oo kaafiyeyhim asxaabtasoy allahu tacaala ilahay oo kaafi ilahay sharti oo reebi wa faqaala ula faqaala lmaliku faqaala lgulaamu dheh faqaala lgulaamu gulaamki lilmaliki maliki may ngaray inaka ada yani maligo lastaad mahane bigatiliki idilaw mihidi midil kortoo dilkay ma awood inti inte hataa tafcala anta ilaa adku falaas ma walaagi aamuru anaan amraw kaas bi ma ka amraw kalkun lang dilshay oo dhan fadaayo hanga lii dile leh ulijeedi kale ley mana yani nafta tiida ileegmay bua marmar nafta dilowshe ini qiimo weeldato yani isdilo oo kabacdi yani diinta kornagase daraadiya isku dhii korte kolka yani lankin hadamaylaya hay dila ma fadaaso ha anikin sheegay si i dilaaso eri kolka dilow kus halko na nafaliinta uso maylay fadahay dacwadan usada oo qabo oo usada dhimadahay ini faafto fadahay kolka waa ko idilaasay ha anikin sheegay si idilaas qaala may kagool qaala almaliku maligi may ka kagoolay ma huwa meyu ma huwa hey ma taamuruni may amraaso qaala qaala algulaamu meeray tajmacu kulmiyaasi annaasa dadka kulmiyaas fi saciidin binaan saciid kaasoo waaidin harinko binaankooda sulon ukuusase sheenas wataslubu salbiyaas iraariyaas niyan calaa jilcin diribko iraariyaas timirdiribsi ya iraariyaas uma hud gaado sahman gamunko gaas min kinaabati gowaagay gamunkoa kubi uma lac deji asahma gamunka deji fi kabidi lqawsi dhaansad yani beershaka deji uma qul dhereed marsyad gamunka gemaas bismi illaahi ilaahay isin sheeki game rabilgulaami dheh sahadheri mana bisaanasay dhe oobhanaswali dilaaseri mana bismi illaahi taasay gir mana ilahay magaashayla gir taasa dadka da dacwada fidiyahay nafta tidisa mana may dacwada ka fidiyahay kolka yani waa kay mayliya bismi illaahi dhe rabi lgulaami dhe ah bismi illah ilahay magaashay gamanku armi ana game aadasama game bismi illahi ela magaashay rabi lgulaami gulaamka rabi shee dhew oo yani ilahay ani khalgi ho girto bismi illaahi rabi lgulaami adertua mana uma bacda dalika irmige fainaka ad ida facalta adi falo dalika lficla falwa katalta dirasaniani diras bes fa jamaca lmaliku maligisi welo male annaasa dadkiha kulmiyay fi saciidin hakulmi saciid kaso waaidin binaanko alinko wasalaba raariya hu gulaamkiya calaa jidcin jidabko korshayka raari uma akada lmaliku gaaday saman gamunkao gaadi min kinaabati kinaamati lgulaam gulaamki gowaasha gowaagaas gamunka ku gaadi uma wadaca huwa maligi dija sama wa fi kabidi lqawsi kaasab lama dhahay fi wasadi lqawsi le daansa beerte mana dhasiyelangajiyadatakasiji kamunka melikugamaay uma qaala maliku meray bismi illaahi rabi lgulaami seri mana bismi illaahi rabi lgulaam seri fa utiya almalik yani saas wa fauma rama almaliku gamay huwa sahma fawaqaca sahmu gamunka dhiyay fi sudukihi suduki lgulaam gulaamki dhonfoor sheeye dhaban sheeka di fawalaca dijiyay gulaamki yadda huwa fi sudukihi suduki lgulaam gulaamka dhaban sheeka dijiyay famata lgulaam gulaamki sida ka geeriyoodi dantisna deri berki soo dhimid o dhan wata ilahay darkisan dhimidayn shahidi faqaala naasu dadki meerena amana birabbi lgulaami seren dadki dhong mana ooba mana unugun kan entaakao tooka la dili waay oo dhimado ay hadi rabi shaybo magaashay lakaadiba dhimidi he yani rabo kaas kaaslay weren dadki dhong faqaala naasu meeren amana rumayni birabbi lgulaami gulaamkan kan rabi shay gulaamni ya rumayni eren fautiya maliku malik yalanseday faqila lahu lilmalik mayling aray ara eyta akbirni in waram ma walaagi kuntaad haatey taxdaru antaada ki kuobsado kudigtoonadaw haada jarti dad xaqiigi dhab ahaana wallahi akadhaardaane nazala degay bikaad gobda degay xadaru kaw kiad kudigtoonadaasi kidhi saneri mana hada rabi kale la rumaayo ma diidi jarneha beswa dadki dhan wal walka beeni rabi kale la rumaayo ma iyu kolkun dadkula suubiyan kad aamana annaas walari dadki dhan rumaayo unugi hadalshay iyo dadki dhan daawo nagatay rabilula ini rabi jaro rabi kale jaro la ogaaday kolkun yani waa kay saaso oo dadki dhon saasa nagdeen rabi amana naas a dadki dhon rumaaye faamara marki amray faamara almaliku maligi cadaabay wadan faamara almaliku maligi amray bilukdudi ahe yani bilukdudi godiyaala amri bixafri lukdudi godiyaalo ini la godiyo amri biafwaahi sakaki sikaki wadiyaalka afateediyo lakagod fakudad walgodi waudrima walhuri fiiha fi lukdudi godiyaalka dhadiyo a aniraanu dablakashiri وaqal maliku meray man lam yarjic lang ala lankingnagna an dini dini man manka dinsngnagna fabxi mo tura hu e wakay masalan ba hu man kusuge tura fiha fi naari kutura oo gila lah liman maylangare igtaxim gal asabka gal salangare fafaclu sidya falan nimanki taagiyadayalsi ahan hata jaadanti kukoyto imraatun kukoyto macaha maca limraati imraat macashena sabiyun haadi sabigaas oo lahaayen sugnaadi fatagaasacad fataakharat gadaal marti anta gacini dhiido fiha fi lxufrati fiha fi naari kadhiidyan ku gadaal marti nog iyo owed وaqal gulam unug yirayan hadlay la lilmaliki laha lilmarati mangara ya uma ya umi ayoy ay yani wa kay isberi sabr eri mana isberi sabr may wali fa inaki ada cala lxaq yakasagunta dingan dhimadahaytasu sabr besiyakagaliyen rawa ma yuradsa muslim ba sabrki lay maclushaahidka sabrki lay baabu sabr yakadahajanadidkadeeriya kana malikon maliko may haaday malikaasoo fi man haadi kana huwa man ka haaday qablakum wartin haadi wa kana lahu lilmalik malig ma sugnaaday saaxirun dhanko saaxir lo eh falama kabira almaliku maligi marki orlay falama kabira saaxiru wa saaxirki marki deewinadiya kaala huwa saaxirki may kagolay lilmaliki maligi may ngaray malik hoob reer hoosado hoob laanto lahooso malik leero reer hoosad waaha malig waay boqor oo ad laakin hoob malak leeron lakordhoon laanto la lakordhoon reer kor aada malaa'iga langmajeed saase jare kaala may ka kagolay lilmaliki boqorki may ngaray ha ini ana gad kabirtu kaala saaxiru maylia lilmaliki may ngaray ini ana gad kabirtu wiinadi oo kalkun dimado lakuyaab sicirkan ilmada loo reebo lafade fabcad hadireer ilaya anantige gulaaman haindir wacalim ana bareyhu gulaamka sicra sirakin barey taasu dadki madaxyaalki hor aadi jire saaxiriinta i kitaab gaablo wala lahriisadaayan kalku mayliya ana dhimado oo lakuyaabay odaya nagaday ilmagan saaxirka lankoka dhaafo oo adin adhowti kilishageeyo maligeesto sicir dadka kin sixiraaw hayin hayin direr mana bes fabacd almaliku maliki diray ilayhi ila saaxiri an diray gulaaman kurikoon diri yucalimu haal saaxirka bara yucalim huwa saaxirka ha baraw u gulaamkana asixra cilma sixri baraw wa kana fi darigi darig lgulaam unugka wadadiis dhahdiya may haaday idaa waktigii salaka yani maraayo salaka gulaam gulaamka maraw wadadaas dhahdiya may haaday raahim caabidun lanku caabide meel o min khalwaad meelanka yaalo ilahay meelka caabudow oo diimogi hor diinkumid hayso iyo meelada iyo roogi fakacada lgulaamu gulaamki fadheeday ilah ila raahibiyan fadheedi lanka raahibka inta ka cibaadaysadaayo walaan us la eragay istaw reebis injiil akriyaw na erge iskufadheel dhugunsudoo nagdi wasamica algulaamu gulaamki dhugunsudey kalaamahu kulaama kulaama raahib raahibki kalaamshee dhugunsudi fa acjaba huwa kalaamuhu kalaamu raahib raahibki kalaamshee ajaayibgeliyey hu gulaamki ajaayibgeli wa kaana shanu shanag may haday ida ata algulaamu gulaamki adi seeda asaaxidan seeda mara huwa gulaamki nimaraw biraahibi maro mar bas saaxidkan seeda raahibkini jidkiba fidhiye an seede sun wala kudhugunsude kan wala kubarade kan wala kubarade ki onay saaxirka ma e walbaadil ogda yani dabeecadan sidiya bilaahi may ka khalgiya abuuros ilaahi bini aadamka diinga laka abuuri sidiy nagu marki dalaba xadiiski hayo may ba laka abuuray ofkun yani wa kay wala hadirisa gaalnimada i waxyaalan gadaale kadirisa ma ofkun may laka abuuray yani fidrada laka abuuri diinga laka abuuri kalkun diinta wala dareemas walihun i wal dareemas inkastoo lanka naftis iyo shaydaan iyo intalyaano walhun yalunka dhidikon laakin wali wanaag dareemo dhikon kal unog may dareema raahibkan kan walaasain unog raahibka aladhi hadal shay saaxirki walaansi sheega suna le faraay laakin kan aladhi kan raahibka wa kana algulaamu gulaamki may haada ida ataahuwa gulaamka adi seeda o saaxiran seedaw mara ini maro haadi biraahibi maro waqacda algulaamu fadheedaw ilah ila raahibi walaaguna fadheedaw fa ida ata algulaamu gulaamki adi seeda o saaxira saaxirkin seedon daraba huwa saaxirki tumey gulaamkia tume mucalinka king halsiraka baray mahendaaytisaliaha fashaka sheegi fashaka owaadi fashaka gulaam gulaamki ogaaday dalika darbatu mawkaas kaase in sheegaday ila raahibi raahibki yani raahibow an horta ad malahaindirne lankaasa lahaindirya aninu adi kajeela walaafkilfadheedo fade waan hoob an lankaasa kadaayon usul itumey si weelaa kasuhaysaneeri mana oo jalsada tida lagoya maahin faqaala raahibu raahib sun may kagolay sunu diinba fidiyahay yani xaqi baadila dirirahaya kan raahibka diinga fidiya sunu diinga unagun bara fadahay kaas saaxirka sunu baadila wede sunu xizbu shaydaanu kanlusun xisbulaahi kalku yani lankalanogel jiidlfaday fagaala yani may kagooley ay yani wa kay fagaal fagaala raahib raahibkii mera idaa khashit hadii ad obsadaas asaaxira saaxirka hadii ad kaobsadaas fagul dheh law lisaaxiri saaxirkoodumsees meeraase may kadaara iyoinkoya toobkeer xabasa may xabisayniyeen ahliyi helkeey xabis helkeey daahi dheh wa idaa khashit hadii obsadaaso hadan ahlaka helka kaobsadaason fagul lahum lilahli helka may maingaraasi habasani saair mucalimki saairka haydayle kalku usdhatakjarogdadasaskubiyahay usmaladirne orto anina saasay kalfadheedasa saas welen bisbatalifa baynama wakta huwa yani gulaamki ala dalika taradudi nagnagashadaas saase kasugunya markoona raahibin seeda markoona saairkin seedawa id waktigaasa ataa ataa hoob alaaka damboyt bimacnaa maratileray id waktigaasa ataa mara huwa yani wa kay gulaamki may maray alaa daabatin daaba korshe wa mari daabadaas cadiimatin win daabadaas oo kad xabasad daabadi xabisa anaasa naas xabisi bahal wiin oo jidki surum dadki meel ku maran waay iyo maray kor surumi faqaala algulaamu gulaamki mere alyawma alxaadir maalintan e tan ay horta angeeg roog yo aclamu an ogaade wari asaaxiru saaxirka miya aflalu fal badan amir iraahibu raahibka miya aflalu fal badan a ogaadeen lamadan qof waa ku wareeray horto lamadan mucalimkan fayle fiiriye wari mana si fayle kan oday ilaahay shay laka ogoli ya fiiriye ki ilahay shaylanka darfiyin shal fiiriya lamadaba ki xizbulaahi ki xizbu shaydaan shal saare salayonogi mana faakada algulaamu gulaamki gaaday ha xajaran shiidkoya gaadi faqaala algulaamu gulaamki mere allahuma ya allahu aleeyo in kana amru raahibi raahibka amarshi hadii axaba kili jeelan badanyay ilaan fikradi baka taclugdel ka abuuray may dareensanyas ama raahibka ama fayleley walaagonaka shakiisany markaasa mere saaxirki mahamarisan in kana amru raahibi saaikan amarsi hadi axaba lijeelan badanya ilayka adan dike min amri saaxiri saaxirumaadn amarsi likujeelan badanyib faktul ilaahu dilari hadihi daabata daabadan tanga ilaahu dil hataa yamdiya annaasu oob daabada ladili waayo daabadan anashiidkan digami kadamada waayta saaxirka falbadan eri hadii raahibka onyoshiidkan dilon raahibka falbadan kalkun lamadan haka shalbiyen faktul ilaahu dil hadihi daabata daabadan tanga dil hataa yamdiya annaasu waay dadkasi intabaano yani danti on obsadaan wadadan yani obsadan kutabaa bes faramar gulaamo gulaamti farama huwa gulaamti gemey ha yani wa kay adaabata daabadiya kagemey bilxajari la shiitiya kagemi shiitiya katori fakatala lgulaamu gulaamki dilay ha adaabata daabadiya dilay wamala naasu dadkina tabeen may ogaadi kalku ini raahibki fadbadanyi faata raahiba faata lgulaamu gulaamkiyed inseedi araahiba raahibkia mara inseedi faakbara lgulaamu kabrayo raahibkian kabri faqaala raahib raahibki cabidkailaw lilgulaam imengana ey bunaya ya bunaya wil yarow kayo anta ad alyoma maalintan tan inastabakatara adii bagiga fal badan anta ad alyoma maalintan aflal adi fal badan mini eri mana anigi hadda mucalimka ahay walaka baraay hata adi oo fal badan eri mana meelal gobta kiba meelyaab mee dad balaga deeray min amrika marka eshe ma walwin iyo deeri ara ana an aragahay arinta iyada meeldeerag marahay deerajeed meelaba marahayto yani ilaahay ba subxaana wataala ad arinti salsaarahayto taaseta lankankan kan lankanki fal badan ilah ogda adrata yani waa kaylate aranta eedan winteen laakin may welate imtixaan galo di korte wa inaka dadka halulahay wal imtixaane wa inaka ad satubtala anta ad laka imtixaane wal laka imtixaano di fa in ibtulita hadi laka imtixaano falaa tadula anta antusidoy alaya korka antusidoy saaibka le hadi laka imtixaanoban korka antusidoy wa kana algulaam gulaamka may hada yubri huwa gulaamka inirosia wa hadi alakamaha kihindalaan la abuuri lanka ona unog hindalankaladi oo oh, hindooshi dartiisinyin galantilaysada mariya hindoo faglengadaayo biidn illahi mana tawoodismesulmakasuubiya tangsub sheega doona ilahi atuge mana ilah lankinkan hindooshi infaisi lere bes galantilaysada mariya isku fa unog failahade hindooshi fedi maayo wa kana algulaamu may haade yubriyu kifaisi huwa gulaamka alakmaha kihindalaan la abuuri kifaisi waadi walabrasa baraska kifaisi waadi akma may leray man wulida wahuwa acma langla dalay soo hindoole la dali abrasu sun man asabah lbarasu wahuwa duhur lbayaadi fi ljildi magaarka oo dhan yani waa kayni oo yani cudur galo oo cadaan nagatuaha intaasa baasiya galantilayso lanka barasagab galantilayso mariyay biidn illahi kafaysbsfasrd wayudaawi huwa gulaamka daawayahay annaasa dadka kalena daawayahay min saair ladwaai aladwa alamraal laywa jiryaala min saair ladwaai jiryaalo dhamaanti oo ku daawayahay lambusan ser ilaah lanka caafimaadka lere faaisadele fasamica may dheegay reed jaliisum lanko lafadheeday lilmalik boqorka lanki lafadheeday dheegi kana jaliiska haaday kana jaliisu haaday ka dacmiya huwa jaliiska ki indhooladi haadi lanko wasiir haw malik lafadheeday oo indhoole erontaas dheegi lanko indhool indhoolo daawayaan kurooga ledi fata la seeday fata aljaliisu jaliiski seeday ukuraantian seedi bihadaaya musaaxiban haal lasaaxib sinyi bihadaaya hadiyaala katiiratin fara badan lasaaxib sinyi faqaala aljaliisu jaliiski meeray ma aladigi haahunaa meelan haadi wal iswadi an tilmaama walaagan anawed oo dhan laka adila gulaam anago adila weri taktabo adeerto inta hadiya kinshani ajmaca haadaydoma wal intiyaaloo dhan ana hadiya wed hadisku le weri laakin shardihiride in anta shafaytaniyer hadii ad icaafido in anta yani inta maylere adawaato shard waay laa tadkulu ila cala jumlati alficliya in shafayta hadii ad caafido antad yani waa kay masala shafayta caafido niyan icaafido wain axadu min almushrikiina istajaaraka oo kale wain istajaaraka axadun istajaaraka oo kale in antaada in shafayt hadii aafido antaada shafayt aafido niyan iaafidoob antun kulishoodi lewer faqaala algulaamu mere iniyan laa ashfi anana madaawiya axadan maaafiya axad ana daawiya majar laakin arintood tusaas faam ana walmadaawaya inama inkal diintiya fidiyahay dacwada maybua mayal mayra fursadan hel diinta kugudbiisato lambaahany mana manogin yar hada fiiri fursadii ma in helay lan kasabon kooyood waa kay diintya barahay inama yashfi llahu tacaala wn ilahay ya caafiye ma an walma caafiyan la shardiyainakingire ada sharda ma ihirne oo yaafido bahamna liidan maalkaba mafadaay shardigaasa ingoofiyen fa in aamanta adi ad rumayto bilahi tacaala ilaahay ad rumay oo ilahay ad waaxidnimadiisa ada garta dacawtu ana tuuge markaas allah galnyaa korungaade ilaahw yeere ilahay akin tuuge reed fa shafaahu alana caafiye kaadi ka caafiye wa fa aamana rumaay wa jariiski hindoolkaay bilahi taala ruma fashafa lahu taala ilahayna aafiyay hu jaliiskiya yani jaliiskiya caafi fata ljaliis jaliiska seedi noo sheegawo jawjawya seed almalika malikiyan seedi yani wa kay fajalasa ljaliisu fadheeda ilayhi ila lmalik kama sidii oo kale yan fadheedi kana aljaliisu bo yajlisu fadheeda ilayhi ila lmalik faqala almaliku maligi mayla lahu liljaliis may ngara man ay sadda huwa manka radiya calayka korkaa basarak aragaa kin radi barahay indhooga ayaa kin radi iblo yani taktariyay ho usare fadidom yani isku dhaafa fadis kalku mayri laalal mari gordinti sun fidiyasha waa kay jariiska sun laalal jariisu may rabbi yani waa kay radda rabbi wa rabigaya raddi man radda maayn ay raddi rabbi radda rabbi rabigaya in raddiya basara basari basarkay rabigaya in raddiyari mana laalal maliku maligi may ka awalaka may adikin sugnaaday yaabuwa rabbun raba miyakin sugnaaday rabigaas oo kayri ana keyrka waabi yaabuwa iri ma ame rabi kale samaysisen lay rabigaaye rabi kale gartay may qaala ljalisu may ka goray ha nacam rabi ana rabigey wa rabuka ad rabigab allahu tacaala wer mana ilahay ani adib rabigaan eh bes fa akada yani wa kay fa akada ljaliis fa akada lmaliku maliki gobday hu e wa kay jaliiska gobdi falam yazal huwa ilan jaliiskan lafadeedi jaray dacwadan walaan masheego madeegi jar haya ka bariyo kolku falam yani falam yazal maliku falam yazal huwa maliki mazulna yucadibu huwa maliki cadaaba yani wa kay ho aljaliisa jaliiski cadaaba mazul xataa dall jalis jaliiska inti kutusiyo algulaam inkasa lahay rabiga isbari kan ibari kan wari mana faji lgulaam fajiya bilgulaami gulaamki alalakoy faqaala maliku maligi may kagoolay lah lilgulaami mengare hey bunaya ya bunaya unuka kan ahaa kan siairkandirsadalebua warsidi kolku seerki kanta derel hey bunaya ya bunaya wiliraw kayo dad balaga deray ana sixir badawla ki ogaayay min sixrika sixirka wa deray ma walya deray tubri anta adoroysiyaso alakmakan hindhinaate faisiyaso wala brasakan baraska faisiyaas ya baraskiya sicirka deerayo o oh, watafcalu anta ada falo kada falo watafcalu anta kada fal taasa deeraysa yani faqaala may kagolayni an laa ashfi axadan faqaala lmahay faqaala lma gulaamu gulaamki may kagolayni an laa ashfi ana ana madaawiya axadan axad macaafiya inama inkalmaana yashfi llahu tacaala ilahay walcaafiyari faakada faakada lmaliku maligi gobodi hu gulaamkiya gobdi falam yazal huwa maliki masun yucadib cadaabo hu yucadib hua maligi cadaabawhu algulaama cadaaba dala lulaamu intusidoyti hata dala lulaamu ulaamka inta kutusiyo cala raahib sun wal cadaabi wal silciye ay kinkasablahay lankan raahibkan ay baryari mana ilahay waaxisa lankan ay bari raahibkan ay baryari fajiya biraahibi raahibkeelalakoy faqiila lahu liraahibi raahibka maylangara haya irji adi wala tomfidi hayte kunagoy rida mursad nagoy irji nagoy an diinika diinta kunagoy o rida faabal raahib saaibkina dhimisho kujeelaray diri fadaca huwa gulaamkin weeray himbilmh fadaca huwa maligi fadaca huwa malikin weeray bilminshaari minshaaran weeri minshaarta oo birtulka tarigayo ama geedolka shal tariga taasaan weeri fa wadica alminshaaru minshaarka la dijiyey fi mafrigi ra'si rasil yani raahibi saaibki madishay madagaas shalbatiris meela minshaarka lakadiji fashaka huwa maligi dhambalay yani waa kay masala ho araahiba raahibkee dhambali wa xataa waqaca ilaa khiyaano shika shika raahib raahibki lama faroron dia lama gabala kuwel yani yani sertiya marsi birtiya marsi wa yani diinta imakunagdawlal yani saas waay diinta saasu mana gulubta hoobka hididaysato galbada degfayl diintan gal waa dhag dhagaajiyo buurdhog ma dhag dhagaajiyo korta lere iimanka hoob galbada gal kalkun sikasi jirshay lankan lamilagahay diinta imakunagdaalay wa kay sabr diinti saka sabrahay uma jia walakooy bijaliisilmaliki lalakoy wa uma jia may lalakooye bijlis maliki maliki kilafadheeday faqiila lah liljaliisi jaliiski maylan eray ha irji nagaylan eray mana jaliisnima imal fiiday marba diinti bukubay bes usa nafkisa la cadaabay shalayna wasiirsiya jaliisya faqiila lah liljaliisi maylan eray irji nagay an diinika diinta diintaku nagay yani faahay saas a irji an diinika faatahadi faabahadiri faabaljaliisu jaliiski ma iyaari managdaari mana rabigi hindhooga hindhoolaa nagi makunagdawa rabi kalmagawa rabiga rabigaas lewe fadafaca dhiibay maligi ku jaliiskan dhiiba ilaa nafarin yani waa kay saas waay fashaka layuson irji an diinika faabadidi fawadica alminshaaru minshaara ladijey yani fi mafriqi ra'si ra'si ljaliisi jaliiski madishay madadaas shalbatidis meela yani minshaara kadiji fashaka lmalaku fashaka lmaliku maliki dhanbalay hu jaliiski hu rasigi ra'saljaliisi hu ra'saljaliisi jaliiski madishay dhanbalay bi bilminshaari minshaarki aka dhanbali wa xataa waqaca ilaa dhiyaano shikaaho lamadisdin yani lamadisfarurandhiyan shigaaw shigal jaliis jaliiska lamadisdini dhiyan yani uma jia bilgulaami gulaamkeeda lakoy faqiila lahu lilgulaami gulaamka maylangaraya irjic nagoy adin an dinika din asaabta sili weer ergahaiofskahayden yani waa kay diinta kunagoy kaaba lgulaamu gulaamka didi fadafaca almaliku kalkun gulaamka unug yar waaha dadka malik madaxyaalka taas oo kale dadkaas oo ulaad yar yar oo kale mustaqbal kual kobsadaano ama walaa sunagada i kadhung yomadabahan yomadilahan bilowsan umka degdeg ahan kalku may weerahin fadafac dhiibi wa fadafac dhiibay ha ku e wa fadacafa almaliku ku gulaamkiya dhiiba ilaa nafarin dhiibi nafarkaaso min asaabi asaabi malik malik asaabtis kumid e faqaal faqaala almaliku maligi may kagoolay liasaabi mengara idhabu lataba bi bilgulaam ila jabali kada wakada buur hibilay hibilay lataba buur xanuun dheeraysi hibilay haysin lataba ila jabali kada wakada buur hibil hibil un lataba fascadu lakora bi bilgulaami lakora aljabala buurtasay lakora faida balagtum hadii deertaan singir dhawyiba dirwata dirwata aljabal buurta foodiya meela ardi hadii deertaan fain rajaca huwa gulaamki hadii nagdo can diini diin algulaam gulaamka diintu sadagaadi hadii ku nagda fadaka falamru waadix kawi kala baxdood majars markaasa nagda wailaa hadii diinti ku nagdo aylayma fadraxuu tuurahu gulaamka tuuraha can ljabali buurtaysa ku dhima dhimadoo reedbasikashalbo fadahabuu lataben bi bilgulaami fasacid lakoren bi bilgulaami aljabal lakoren faqaala algulaam gulaamki buurtioob lakorime allahuma ya allah ale afi kaafini an oo kaafihim nimankan asaabtay oo kaafi bima shita ilah wali fadaas awooda kaamila oo kakaafiyer farajafa aljabal buurtiya jiljilitay bihim bilascaabi asaabti isla jaran alijiljilitay fasakadu yawgi hoob fasakadu yawgi hoobde usul madinwa wajaa huwa gulaamki koy yamshi haliki darer ila malikian koy faqaala maliku maliki lah lilgulaamayn gary facala asxaabuka asxaabta may faleen asaabta may suubiyeen falen faqaala may kagoray kafa faqaala gulaamu mer kafaanihum llahu taala ilahiy oo kaafi fadafac almaliku maligi adina dhiibi oo gulaamki ilaa nafarin nafarinti dhiibi nafarkaaso min asaabi asxaabi lgulaam gulaamki may asaabi asaabi malik malik asaabti sciidin sha ewan dhiibi faqaala lgulaam faqaala maliku mer idhabu lataba bi bilgulaam facmiluhum baara gulaamka fi qorqorin fi safinatin kun baara watawasadu ladaxaysada bi bilgulaami gulaamka albacra badara tiyalaseeda lailbatrasiya marki deerta fain rajaca huwa qulaanki adi nagado obsogiriya hadii an diini diinil qulaanku nagado diintisu nagado diintananaruma fadaka falamru waalix markaas ka i kala bacdood majar wailaayo in lam yarji can diini diinsa diinku nagan ma fadribu tuurahu gulaamka fi lbaxri badrasiya kutuuraw meelo biyo maashodahe fadhabu litaben bi bilgulaami asaabti eedinka litaben faqaala algulaam unugimer allahuma fini ilahu oo kaafihim asxaabtan bimashita wali fadaas oo ka kaafi ay yani inaka alama tasha gadir wa ilah oo kakaafi wali fadaas oo kakaafi wa fakafaat may godoontay asafinatu qargooradi ahi qargooradii safinadi ala godoontay bihim bilascaabi fakarigu yoogimaashaday usuna bedbaadi wajawa gulaamki go yamsi socdo ila lmalik faqala lmaliku maligi may kagoolay lahu lilgulaam ma may facala fali asxaabka asxaabta may falen faqala lgulaamu meri kafami kafiniyan allahu him asxaabta allahu taala ciidankii kamay oo kaafiya ilahay oo kaafiya faqala lgulaamu gulaamki mere lilmaliki maligi inaka inakaada lastaad mihidi bikatiliki idili doon mihidi hataa tafcala anta ila ad kufalaaso ma wal kufalaas aamuru anana maraayo ka bi ma ka amaraaw walan ka amara unti kasuu biyaasua dil kortoori qaala lmaliku maligi waba yani noogay caajizay maerey ma huwa mayu ma ladi amartani may amaraaso waladi amaraaso o yani suubiya oo reerki dila mayu qaala lgulaamu maerey tajmacu anta hada kulmiyaas annaasa dadka kulmiyaas fi saciidin binaanko saciidkaasoo waaidin harinkoa dadka kukuusas milalinko dadkudon magaalo dadki hoog inaskisenas watusalibu anta salbiyaas niani salbiyaas calaa jidcin ahay laan delibsha i salbiyaas calaa saaqi nakli timirta delibsha timirta delibsha i salbiyaas uma kud kaad markaas ba marki idaari ada toogishi yani saarto koodki saarto uma kud kaad sahman gamunko min kinaabati gawaaga heshe gamun hakukaad uma allah dejiya sahma gamun fi kabidilkaws kaansada lamnasiya kadiji fi wasad ilkaws kaansada lamnasiya uma kulde bismi illaahi rabi lgulaami side armi ana game asama gamunka game bismi illaahi alla magaasheka game allahasoo rabi lgulaami gulaamka rabi shayadhisida mana markaas uma armi gen asama gamunka gen fa inaka ida facalta adi falo dalika almadkuura fala katalta dilaasani ani dilaasu hay markaasi dil korteen mana markaaso intaasoy muslimiin intaasasa meelikoyan bad ilaahay magaasheedan sharaxdo iyo ad ilaahay bad bart idil korteen mana ismjeedis kolka intaasle koley lanka makaafka ku dili doonaya dacwad lay baabto taasi welari bs fa inaka ida facalta dalik dalika alficla kataltani fajamaca annaasa fajamaca huwa maliki kulmiyay annaasa daska kulmiyay fi sacidin bilan sacid kaso waaidin alinko eh wasalaba lula wasalaba huwa wahay maliki salbiyay raariyay huwa algulaama raariyay ala jadicin bidubka korsheek raari uma akada huwa maligi gaaday sahman gamunkoy gaad min kinaabatihi kinaabati gulaam uma akada lmaliku marigi gaal saman gamuya gaal min kinaabati kinaabat lgulaam gulaamki yani gawaasha iyo gamunka kubi uma walacalmaliku marigi dije asama gamunka dije fi kabidilqawsi aansadii dhatiya kadiji wa uma qaala maliku marigi may kagoolay armiyan gemi bismi llahi ana magaasha kugemi rabi lgulaami gulaamkan kan rabishayne sari mana uma ramaa maliki gemey o gulaamkiya gamunki kagemi yani wa kayfa wagaca samu gamunki diya fi sudukihi suduk lgulaami gulaamkii dhanfoorsa dhaban sheekadhiiwa fawalaca algulaam gulaamka dije yadaw yada lgulaam yadiji fi sudki dhaban shay oo gamonka kadhiya garanta kadiji famaata algulaam gulaamka digbay sida ka dhimidi faqaala annaasu dadkii ma ereena amana unun rumayni birabi lgulaami gulaamkan kan rabishay oo diintisan dhimiday rabishay yani waa kaysadan aaminsan ya unun rumayni sare fautiya almaliku malik yalankoy boqorki faqiila lahu lilmalik maylan ara ara eyta akbirni in waran ma walaagi kunta ad ahaatay taxdar antaad fi kudugtoonadaw haati yani waa ka gada xaqiigi dhabahaan kadhaarday walahi kadhaarday nazala may degay bikaad gobdamay ki degay xadaru ka digtoonaashiditaaki dardi wala kudigtoonadaas kdiyan raba kale rumaayo may weli kad amana naasu dadki yani rumaayan ilaahay rumaayan a faamara maliku maligi hadan dadki adaabo nagday me amari bilkdoodi bixafri lkdoodi yani godyaalo godowkeed ya biafwaahi sakaki sikaki wadiyaalka afyaalshalka godow taasa yani wa kay amri ahe yani faxudirat ahed yani wa kay taaso ahe ahe biafahisikad fakudat fakudat fakudat lukdod fakudat hiya ukdoodya lagodi waudrima walhuri fiha fi ukdoodya lahuriye aniranu dabyaaliya lakahori waqala lmaliku maligi may ka goolay yani wa kay masala man man qof ana gofki lam yarjic nagane man kusuge an dini diin iman mankaas diin kayseen kunagana wa fakaximu tuura hu mankaasay suura fiha fi niirani dabkan kadahridaari oogila maylangare lahu liman biliman lam yarjic wa oogila maylangare lahu liman lam yarjic lankin nagna an dininko naga maylangare ha igtaxim gal kasabka gal salire fafaclu sidii wa hata ja dilaka koyto imraatun imraado kakoyto maaha mal imraat imraadaas maasha sabiyin sab sabigaas oo lahayen lesa ay fatagaasacad yani gadaal marti ay fataaharad waay fatagaasacad hiya gabarkiyadahayti oo muslimada haytay gadaal martay yani wa kay anta gacayni dhiido fiha fi naar naarta kadhiidiya ku gadaal marti faqaala lgulaam gulaamki may kagoray lahaa anoki yarayerti saarna may ngaray lahaa lilmarati may ngaray ya umma ya umila kadikanta ya umaha ayoy isbiri sabar may wari fa inaki an cala lxaqi xaq korshe kasuguntaa sabar kawaama yuriy xadiidka muslim imaamu muslim ya xadiidkana wuriyey dirwat ljabali wari oo gariib e fasireti waan wa shiicati sheekh balanka qaaday wadirwat ljabali buurto dhaladiy maylan lajeed aclaaha alaljabal buurto kor jaraashelan lajeed meelin kasanay wahiya yani wa kay wahiya dirwad bikasri gurya may la afriyay bikasri daali daalka kasriya shay dir la afriyo almucjamati lahaldhabisi walamiha durwan walafri walqorqooro bilamilkaafiya la afriyay nawcun nooco min asufuni doomiya kumid e doomiyaalkeed wasaciidu saciid huna fi huna meelin saciid meylin kasay alardu lbarizatu arlo moogoto dhere walokdood okdoodna ashuquuqu dhambalyaalo fi lardi arad fishaaen ka nahari wabg wabab lamide naarigaaso sakiir yarba lamide waulrima walhurina ugida walhurile wankafaad godoontin in galabad godoonti a wakagaasa cadiya maradiya gadaal martin hey tawaqafad joogsatahin wajanubad wajabuna oobsatila tawaqafad tawaqafad joogsatay wajabuna hiya yani waa kay masalan gabarti oobsatilay a wacan anasin radi allahu taala anhu qaala anas may ka golay mara nabiy nabag yamari sala lahu alayه wasalam bimraatin naagdo yamari tabki ooyas inda gabri gabri wagdiska ooyas faqaala nabiy naumay kolay tagi laha gibrihay ilaahay koobsay wasbiri waana sabar faqaalad neerta ilayka ani oo dheeraw fa inaka lam tusab antaad markaasina bimusiibati masiibada tiday malki asinay oo dheeraw walam tacrif hiya yadi makas ne huwa nabiya makaasna faqiila laha lilmara maylangara inahu ina rajula rajulka hodhayki lahadlaay lankalmemayl waa annabiyu sala allahu alayhi wasalam yani nabaga kilahadlaaya leri faqaalad neertay yani fadafa akaseeti kalku osatayseti baab nabiy nabag baabsheseeti sala lahu alayhi wasalam falam tajid mahelna cindahu cinda nabiy nabag agdis makelne bawaabin ahaanidsuardiyan makelna fakasugalay faqaala meertay lam acrif an hodhay masikalahaayay oo taboo dheeraw ad malki asiibne masiibatiya kalahay maka kasaano lam acrif an makasaane kaas makasaan ma jawaabtasoy makasiifan faqaala nabiy naumay kagole inama inkalmaane asabru sabar may haade cinda sadmati dhufashad agdiya haade alulaa hor marki masiibada haka berberto doosho markaasa sabr limbaahayo maay marki boor dhamaysato ransilwela male hata sabre mee mana kot marki masiibada kadoosho markaasa sabarta limbaahayaari mana oo dhekifa ilahatimaadsbeswaabtashanama kalku murta masiibad marki haka berberaas haka habsadaas markaasa la sabre waan anasin radi allahu taala canhu qaala anas may ka goolay mara nabiy nabag iya mari sala allahu alayhi wasalam biimraatin naagdo oo tabkihiya imraadiyeede ooyas cinda qabrin gabroga biska ooya soo mari faqaala nabiyu kawmay kagolay itai laha itai laha ilahay koobsoy wasbiri waana sabarayl mana ilahay koobsoy gabar yahay waana yani sabar unagun kan dhimadi ilaahay dartisan sabar sudaaf moyto sari gabrig onag lidugi way hayteen fakaalad may kagolay gabarti ilayka ani obcudi ani et obcudi ani oo dheeraw an oo dheeraw ilayka ani oo dheeraw lay wa obcudi lay oo dheeraw yani waa kay obcud obcud ani an oo dheeraw obcud antaaba dheeraw ani an oo dheeraw ilayka ani oo dheeraw isma ficlomar yani maylare isma ficlomar ilayka bimacnaa ubcud fogaahu ani an oo dheeraerti maanamay wale fa inaka hay sabar sabar miyerfane adi lakin asimle masiibadays erti fa inaka adi lam tusab lakin asimle bimusibati bimili musibati masiibaday misilsa malki asimle ab ono makoodhimne karaghay oo dheera erti walam tacrif hiya gabarti makas ne huwa nabiya makas faqiila laha lilmarati maylangara inahu ina almutakalima laka ahay inahu ina almutakalima kona adakil hadlahay waab anabiy wal nabagi nabagi oda deegi jartiy maymaka saaso salng sala allahu alayhi wasalam markaasa faata seti baab nabiy nabag ilbaabsheseti sala allahu alayhi wasalam falam tajid meelne cindahu ind nabiy makelne fawaabinahan iriti waardiyaay makeln faqaalat iritoghay makel faqaalat mersay lama arif anana makasne kaada makakasna faqaala nabiy nabag may kagoray sala allahu alayhi wasalam inama inkalmahane asabru sabr cinda sadmati dhofashadadi ahaadi yani alula berberka ul berberka kot marki masibada ka berberaaso inama inkalmahane asabru sabar may haade inama sabru sabarka aynu may haade cinda sadmati dhofashada abdi ay ahaadi alula hore berberka ul oo kot masibada ka berberaaso kadhofadaas taas ahaati waayma sabarka markaasalan bahanyi mutafakun aleyh wafi riwaayatin limuslim tabki hiya gabarteede ooyasay calaa sabiyin liajli sabiyin sabigo dartisan ooya sabigaas oo lahayan sunaadi dartis ooyasi wa وعn abi hurairata